alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin w salى allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiiskii ugu horeeyey ee risaaladda kitaab alarbaciin fii madhab isalaf wuxuu sheikhu cunwaan uga dhigay ikhlaasu niya niyada in la saafi yeelo oo ilaahay yacni loo saafi yeelo aan cid ilaahay lagu ladhin ama lagu lamaanaysiin yacni ikhlaas waa saafi yeelis marka niyada marka la saafi yeelaayo wax wadaagaa laga ilaalinayaa inuu galo niyada ha ahaado wadaaggaas ama shirkigaasi kii yaraa ama kii weynaa ku doona ha noqdeen xadiidka waxa uu yidhi sheekhu can cumara ibn alkhadaab waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim oo ay ka soo wariyeen can cumara bni alkhaaabi cumar oo ina khadaaba ay ka soo wariyeen radia allahu tacaala canh qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay buu yihi rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu odhanaayo ayaan maqlay inama alacmaalu binniyaat samica haddii jumlo qawla ay raacdo oo wax la maqlaayo ay tahay yahay jumladaas qawl ama wax la macno ah culamada qaarkood waxay mareen in laba mafcuul ay qaadanayso jumladaasi mafcuulkii labaad noqonaayo waana sida akhfash iyo kayrkii ay mareen laakiin jamaahiirta nuxaaddu waxay u badan yihiin haddii samica mafcuul la siiyo oo jumlo markaa yacni tilmaamaysa wax la maqlo la raaciyo jumlada in la xaalaynayaa jamaahiirta nuxaaddu mareen qaala wuxuu yihi cumar bnu khadaab samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaala kownihi qaa'ilan xaaluu odhana xaaluu yahay mid odhanaya ayaan maqlay inama alacmaalu biاnniyaat wax kalaba ma ahee camalladu waxay ku sugan yihiin niyooyinkoo keliya yacni waxay ku asaxayaan ama ku hagaagayaan ama ku kharibmayaan niyooyinka wa inamaa likulli imri'in manawa wax kalaba maahe likulli imri'in ruux kasta waxaa u sugnaaday maa nawaa ay alladii kii nawaahu uu niyeeyey baa u sugnaaday faman kaanat ku kastay noqoto hijradu hijratuhu hijradiisu ila allahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa ay ahaato ay kaa'inatan ila allahi wa rasuulih fa hijratuhu hijradiisu ila ilaallaahi xagga ilaahay bay ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam xaggiisay ahaatay oo bimacnaa waxa weeye xukum ahaanna saasay yeelanaysa waman kaanat ku kastay ahaato hijratu hijradiisu ilaa dunyaa yusiibuhaa adduunye uu haleelo ay ahaatay wuxuu u hijroonayay aw ila imra'atin ama gabadh inuu u hijroodo u haayiray ay noqoto gabadhaasoo yankixuhaa uu guursanaayo fa hijratu hijradiisu ilaa maa haajara ilayh waxay markaa u sugnaatay oo ay ahaatay waxa uu u hijrooday bimacnaa hijro adduunyo uunu hijrooday ahaatay oo wax sawaab iyo ajar ah aanu ku helay rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani waa xadiid muhim ah culammaduna aada iyo aada ay muhimmaddiisa u sheegeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sida imaamu shaafici raximah ullah toddobaatan baab oo fiqi oo xadiidkani galaa toddobaatan baab oo fiqiyuu galayaa buu yidhi xadiidkani imaamu shaafici baa yidhi culamada qaar waxay ka cabireen waa cilmiga saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan buu xadiidkani ku dhacaya meel ahaan ayuu ku dhacaya oo bimacnaa camalka uu ruuxu sameeyo waa wax qalbiga ka dhacaya iyo wax afka ka dhacaya iyo wax xubnaha ka dhacaya wixii qalbiga ka dhacaya ee xadiidkani ka warramaya waa niyadii saddexdii marka la qaybiyo meel ahaan saasuu ugu dhacaya caadada culammadu waxay ku dareertay kutubaha inay ku bilowdaan xadiidkan saas aawadeed musanafaad badan ayaa markaa xadiidka ugu horreeyey la qoray ee lagu soo arooriyey uu noqday xadiidka inama alacmaalu binniyaat xadiiskani waa xadiis hariib ah oo cumar bnu khadaab oo keliya saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo warisay cidda keliya ee rasuulka sala allahu alayh wasalam inooga soo rartay ee saxaabada ka midi waa cumar oo keli ah saxaabi kaleoo xadiiskan lafdigaa la soo wariyey lama hayo afar dabaquu yahay markaa qariib cumar oo keliyaa soo wariyey cumarna calqamatu bnu waqaas allaysi ayaa ka wariyey keligii cidi lama warin calqamana maxamed ibnu ibraahim ataymi ayaa ka wariyey keligii cidi lama warin maxamed ibnu ibraahim ataymina yaxya ibnu saciid alansaari baa ka wariyey keligii cidi lama warin afar dabaquu qariib yahay xadiidku markaa wuxuu ka intishaaroo ka faafay yaxya ibnu saciid culamadu waxay sheegaanoo mashhuura ama caana inuu xadiidkani sabab lahaa sababtaasina ay ahayd nin saxaabi noqday markii dambe oo laakiin markii hore u soo hijrooday gabadhuu guursadee aan niyo kale hijradiisu aynay ahayn ayaa jiray ninkaasi ilaa madiinu u soo hijrooday gabadh ummu qays la yidhahdaanu u socday saxaabadii waxay yidhahdeen waxaan u bixinay markii dambe muhaajir ummu qays ninkii ummu qays u soo hijrooday qisada caynkaasi waa saxiixo siduu xaafid ibnu xajarba sheegay oo way jirtaa laakiin xadiidka inay sabab u tahay sida caanka ah waa sida caanka ahe iyada markaa naqli saxiixa looma hayo laakiin qisadu inay dhacday ninkaasina umu qays usoo hijrooday muhaajir umu qaysna lagu magacaabay xaafidku wuxuu yihi sanad saxiixay ku soo wuxuu sheegayaa niyada niyada adilo kale kusoo aroortay waa jirtaa ee markaynu leenahay waa hariib waxaynu ka tilmaamaynaa hariib waxaa loo jeeda waa yani markaa sanadkaa keliya bimacnaa ruuxa keliya un baa laga hayaa waa fardi baa loo jeeda marka waxaynu ka hadlaynaa lafdigan erayadan iyo jumalkan ayaynu ka hadlaynaa laakiin adilada niyada aayaadna way ka daliishadeen culammadu aayaadka ikhlaaska sheegaya niyadii waa ka daliishadeen axaadiis badanay kale ka daliishadeenna waa jirta wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu biاnniyaat marka cibaadaadka waxa la yidhaahdo niyo la-aantood ma asaxayaan hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday xaj tahay hadday khayrka tahay waxyaalaha qaar culammadu waa isla ogol yihiin in niyo la-aanteeda aynay asaxayn laakiin tahaaradoo kale waxaan u jeedaa weliba weysada fuqahada qaar baa hadal ka keenay inay shardi u tahay sixadeeda niyo waa qolada xanafiyada la yidhahdo oo waxay yidhahdeen qofku hadduu xubnihii waysada maydho isagoo qabowsi isaga maydhaya ama uskag inuu iska maydho isaga maydhaya waysanimay isaga asaxaysaa yaanu waysaba niyooni laakiin qawlkaasi sax ma aha sida jamaahiirta culammadu mareen baa saxiixa ah, waana sida adiladu u gargaarayso saas aawadee xadiidka waa awileen qolada markaa xanafiyadiio waxay yidhahdeen inama alacmaalu biniyaat waxaa loo jeedaa kamaalu lacmaal camalladu waxay ku dhammaystirmayaan niyada laakiin jamaahiirtu waxay qabaan sixada inay tahay waxay ku asaxayaan baa niye ah sidaasaana saxiixa sidaas ayaa saxiixa waayo sixa in lagu xambaariyo in lagu xambaaro kamaalka labada waxa awlaysan sixada daliil ka leexinaya haddaan lahayn waxay ku andacoodeen qolyaha xanafiyadu dee xadiisku wuxuu daahir ku yahay inaanu camal kuba jiraynin niyo la'aanteed marka camalku ma jiraayo xisi ahaan baa loo arkaa camalku inuu jiro marka xaqiiqadii waynu ka wada tagnay saanu majaas ugu xambaarnay oo kamaal markaysaga aan ugu fasirno idinkuna majaas ugu xambaarteen oo saxa ugu fasirteen labada midnaba xaqiiqadii maaha waxaa lagaga jawaabayaa laba jawaabood jawaabta koowaad waxay tahay loogu jawaabayaa haddiiba laga soo qaado siday sheegeen inay too laba majaaz ay tahay xaqiiqadu markay suuro geli weydo labada ka xaqiiqada u dhowaanshaha badan ayaa ka kale ka awlaysan oo ka horreeya saaxibulmaraaqi wuxuu yidhi waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal markay xaqiiqadu mustaxiil noqoto waa la guuraya waa qaacido usuuliya waxaa loo guuraya macnaha majaaziga ah macnaha macaanida majaaziga hadday fara badan yihiin macaanida majaaziga ah ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa loo guuraya haddiiba laga soo qaado sixada majaazkaa ku sheegtay inay majaaz tahay war majaazkani waa majaaz xaqiiqada marka uga dhow majaazkiina haddiiba sidaa la fardiyo laga soo qaado taasi waa jawaab aljawaab athani waxaa lagu jawaabayaa sixa in la qadaro xataa looma baahnaa waxaa la odhan karaa inama alacmaal binniyaat sharci ahaan camalladu niyooyin bay ku sugan yihiinba haddii camalkii lasame la sameeyo sharci ahaantii buu waayey baa la odhanayaa inuu camal sharciyo yahay ayuu waayey mar hadduu camal sharciyadii waayeyna wuxuu noqonayaa midaan wax ka soo qaad lahayn buu noqonayaa culamada qaar xadiiska waxay ku fasireen cibaadaadkaoo keliyay ku fasireen inama alacmaalu binniyaat oo dabeedna waxay ahayd niyadana waxaa loo jeedaa niyadii maxmuudada ahayd ee wanaagsanayd baa loo jeedaa laakiin culamada qaar baa camimay oo waxay yidhaahdeen niyada ta wanaagsan iyo ta xun labaduba waa soo gudagelaysa oo camallada kuwa fasaahadayaana waxay ku fasaahadayaan niyada xun kuwa asaxaya wanaagsanaanayana waxay ku asaxayaan niyada wanaagsan calaa haada macnaha caamkaa marka lagu fasiro xataa mucaamalaadkii ashyaa ka mida soo gelaysa waayo umuuraha qaarkooda mucaamalaadka ka mida ayaa niyada ku kala duwanaanayo wakhtiyada markaysagaa niyadu ay wanaagsan tahayna yacni bannaanaanaya markay niyadu aynay wanaagsanaynna marka aan bannaanaanayn oo mamnuuc noqonaya ninku ooridiisii oo uu furay talaaq rajciya inuu soo ceshadaa waa u bannaan tahay haddii uga jeedo inuu dhaqdo oo uu markaysagaa wanaajiyo qabo laakiin hadduu uga jeedo aad ku dhibaataysid iyadoo camalku isla camalkii yahoo raajacsi yahay ayaanu haddana u bannaanayn oo ay tahay markaysagaa mid xaaraan ku dhacay waayo mudaaruu samaynayaayo wuxuu u soo ceshanayaa aada dhaqatid ma ahee aada dhibaataysid buu usoo celinayaayo muddada ku dheeraysid hadday caynkaa tahayna waa ku dambaabaya waxaa keensaday isagoo ficil keliya la yimi inuu marna ku dambaabo marna aanu ku dambaabin niyadaa kala saartay niyada ayaa kala saartay ninkii gabadh inuu guursado gabadh baa nin soo dalaaqay saddexii dalqadood baa ka dhammaatay waa cadad baxday nin baa wuxuu u guursanayaa gabadhan marka aad guursatid oo dhaqatid dabeedna waa heshiin waayeenoo wakti yar baaba markaysaa kusii ku furay oo kusii daayay dembi ma samayn mid kale wuxuu u guursaday isla waktigaa waktigiisuu qabaye laakiin hebel aad u xalaalaysid oo maxlal buu ahaa muxallil buu ahaa niyadiisu waxay ahayd aada u xalaalaysid ee aada dhaqatid uma guursanayn isagu waa ku dambaabaya marka labadii waxa kala saartay iyadoo camalku isku mid yahay wuxuuna ayna cibaado ahaynee mucaamalo tahay niyadii baa kala farqisay niyadii ayaa kala farqisay waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa nacdalay muxallilka lacana rasuul lahi sala allahu alay slam almuxallila walmuxallala lahu inama alacmaalu binniyaat niyada laba qaybood baa loo qaybiyaa qasdu lcibaadati wa qasdu lmacbuud in cibaadada loo qasdo waana ta fuqahadu had iyo jeer ka warramaan iyo in macbuudka loo qasdo macbuudka in loo qasdaana waxa weeye waa tii ku saabsanayd yani ikhlaaska iyo tawxiidka oo ruux inaanu shirki la iman fuqahadu sida badan taa aada ugama warramaan lakin culamaa ulictiqaad baa ka hadla lakiin fuqahadu aada waxay uga warramaan masalada ku saabsan qasdu lcibaada cibaadada in loo qasdo aayaadka ikhlaaska ku soo arooray oo macbuudka in loo qasdo sheegayaana waa badan yihiin wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin alaa lilahi diin lkhaalis baa ilahay aayad kale yidhi aayaadka shirkiga diidayaana ikhlaaskaa wayna amrayaan axaadiista xaggoodana waxaa ku saarotay axaadiis badan oo sheegaysa in ilaahay oo keliya cibaadada loo saafi yeelo marka niyada madaxeedu waa in ilaahay cibaadada loo saafi yeelo oo macbuudka loo qasdayaa allaha qura noqdo oo shirki waxaa la yidhahda laga dheeraado shayga labaad ee fuqahadu ka hadlaan ayagu aada uga warrama waa qasdulcibaadati cibaadada in loo qasto waxayna yidhahdeen faaidada iba faa'idada markaa niyadu waa tamyiizu alcibaadaati min alcaadaat wa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacdi waa laba shay bay yidhahdeen waa cibaadooyinkiiyo caadooyinka in la kala saaro la kala sooco oo shayga in caado loo samaynayo in cibaado loo samaynayo niyadaa kala saaraysa shayga labaad wuxuu yahay in cibaadaadka qaarkoodba qaarka kale laga sooco oo cibaadadan e, doonayso inaad la timaaddaa ma salaad farala ma mid sunna aba hadday faral tahay ma duhur duhurba ma casar casarba ma makribba waxaa kala soocaya niyadaa kala saaraysa adoo laba ragcadood tukanaya labadii ragcadood waxay u dhici karaan faral waxay kaloo udhici karaan sunne waxaana kala soocayaa muuqaalka waa isaga egyihiin isku waxna waa la akrinayaaye niyada qasadka loo qasdaayaa kala soocaya inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likuli imri'in maa nawaa wax kalaba maaha ruux kasta waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo kii khayr niyeeye khayrkaa usugnaaday kii shar niyeeyena sharkaa usugnaaday axaadiis lagu soo wariyey man gazaa walam yanwi ilaa ciqaala falahu maa nawaa kii markaa duulaan jihaad gala oo inuu xadhig helo mooyaane wax kaleba aanu gelin waxa uu niyeeyuu leeyihi faman kaanat hijratu ila allahi wa rasuulihi fahijratu ila allahi wa rasuulih kay hijradiisu xagga ilaahay iyo xagga rasuulka ay ahaato yacni ay qasdan wa niyatan fahijratu ila allahi wa xukman wa sharca qasadka hijradiisu kay tahay ilaah iyo rasuulkiisa oo inuu ilaahay dartii u hijrooday rasuulka la kulankiisa iyo u gargaarkiisana u hijrooday qasadkiisuu sidaa yahay hijradiisu sharci ahaan waxay tahay inuu ilaah iyo rasuulkiisa u hijrooday oo xukunkeedu leeyahay hijradu asal ahaan waa intiqaal guuritaan meel laga guuro meel kale loo guuro ama wax laga guuro wax kale loo guuro waxaana looga jeedaa hadda alintiqaalu min baladi alkufri ila baladi alislaami guuris laga guuraayo beledka gaalnimada oo loo guurayo beledka islaamka beledka islaamka loo guuraayo oo hijrada dee aayaadna waa ku soo arooreen axaadiisina waa ku soo arooreen marka hijrada sharciga waa inuu ruuxu niyat limtihaal waa inuu ugu guuraya ilaahay waxau uhi ina aladiina twafaahm almalaa'ikatu daalimi anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardu اllahi waasicata fatuhaajiruu fiiha aayaadkii hijrada ka warramayay aayaddaasi ka mid ahayd ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen culammadu inay ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihiin laba shardi haddii la helo hijrada laga hijroodo beledka gaalnimada laga hijroodo beledka islaamka loo hijroodaa inay tahay waajib waxaa ka mid a ah culamada sidaa sheegay alcallaamatu bnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka markuu aayadda aynu akhrina aayat nisaa uu sharxaayo wuxuu odhanayaa hadduu ruuxu yacni aanu tamakunayno awoodaynin diintiisa shacaa'irteediiyo inuu muujisto ama ku camal falo una kari karo inuu hijroodo labadaa shardi haddii la helo hijradu inuu hijroodaa waa waajibatun biijmaaci alculamaa beledkaa gaalada inuu ka hijroodaa waa waajib waxaynay ku waajib tahay biijmaaci alculamaa culamo kaleoo ijmaacaas soo naqliyana waa jiraa oo cayni iyo kayrkiiba ka mid yihiin marka labada shardiya laga eegayaa waa maxay anlaa yatamakana min idhaari diinih wa min alcamali bishacaa'ir alislaam inaanu taa awooday shacaa'irtii diinta inuu ku camal falo ama muujisto shardiga labaadna waa istiaacada waa ynu awoodu leeyihi haddaanu awoodu lahayn waanu hijroon karaynin waajibkaasi waa ka dhacaya hadda mafhuumka waaba la qallibayo beledkii gaalada in laga hijroodo ay ahayd baaba markaa hadda la yidhi markaa laysugu magacaabay muhaajiriin ya markaasaa la odhanayaa waxaa loo hijroonayaa yacni markaa gaaladii iyada oo bilaad islaam u jiro ayaa beledkii islaamka inta laga cararaa markaysaa gaalo loo hijroonaya marka kuwa tahriiba markay meelaha qaarkood tagaan waxay iska dhaadhiciyaan arrin ku saabsan haddaynu badda ku dhimannana waxaanu nahay shuhada shahiido haddaynu tallawnana waxaynu nahay muhaajiriin ya muhaajiriin baynu nahay xadiisu khuraafatin ya uma camrin taasi waxa weeye waa mafhuumkii sharciga ahaa oo la qallibaayo o la dabagediyaayo wey hijradu ma go-in oo waxaa dadka qaar moodi karaa markay arkaan xadiidka laa hijrata bacda alfatxi in macnaheedu ay tahay hijraduba inay mansuukho tahay oo markaysaga hadda wax hijro la yidhahda inay jirin laakiin macnahaasi sax ma ah laa hijrata bacd alfatxi waxaa loo jeedaa khusuuska maka hijro laga hijroodaa furashadii maka la furtay dabadeed ma jirto waayo liannahaa saarat daara islaam marka macno looga hijroodaa meesha ma yaallo hijradii kale inay baaqi tahay adilada caamka cumuumkooda kuu tilmaamaya aayadaha caamkaa iyo axaadiista caamkaaba waayo aayaadkaas iyo adilada caamka ahi waxa weeye waa muxkam lamana nasakhin waxaa kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi laa tanqaicu alhijratu xataa tanqaطica atawba hijradu ma go-ayso ilaa toobaddu ay go'do walaa tanqaicu tawbatu xataa taطluca ashamsu min magribiha riwaayo kale waxay sheegaysaa laa tanqaicu alhijratu maa quutila alcaduwu hijradu ma go-ayso inta jihaadku jiro yani ilaa yowmi alqiyaama bimacnaa dabaysha qiyaamada ka soo horeysa ee naf kasta oo muumina sababteeda lagaa qabanayo nafta qof kastaoo muumina sababteeda lagaa qabanayo nafta ilaa dabayshaasi intay imanayso hijradu waa baaqi sida jihaadku u baaqiya marka hijrada waxa weeye waxaa soo gelaya hijro beled laga hijroodo beled kale loo hijroodo beledu kufri laga hijroodo beledu islaam loo hijroodo xataa waxay culammadu sheegaan beledu macsiya in laga hijroodo oo beledu taaca haddii la helaayo loo hijroodo beledulbidac laga hijroodo oo beledu sunna loo hijroodo maa sheegaan culamadu asal bayna leedahay waxaa kaloo hijrada ka mid a xumaanta lafteeda in laga hijroodo hijradaa hore waa hijro xisi ah hijrada xumaanta in laga hijroodaa waxa xunna waa hijra macnawiya waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam almuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu muhaajir waxa ah ka ka hijrooda wuxuu ilaahay reebay marka hijradan beled laga hijroonaya beled kale loo hijroonaya waqtiyada qaar bay waajibtaa dadka qaar bay ku waajibtaa qaar baynay ku waajibin xilliyada qaarna ma waajibto oo dadka qaar kuma waajibto laakiin hijrada xumaanta laga hijroonaya waa waajibatun cala alacyaan marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xumaanta in laga hijroodaa ka faralnimo badan beledkii xumaanta in laga hijrooyo waman kanat hijratu ila dunya yusiibuha aw aw ila imra'atin yankixuhaa kii wuxuu u ay ahaatay adduunye uu helo iyo gabadh uu guursado hijradiisu waxay ahaatay kuw u hijrooday waliba kaa uu u hijroodayna ilaaba ilaa waa helaya ma ahee waxa weeye hadduu doonana ilaahay waa siinaya hadduu doonana waa seejinaya labada mid waliba waa iman karaan waman araada alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu baa ilahay yidhi kii adduunyo doonaya waanu soo dedejinaa baa layidhi waxaanu doonno ayaan usoo dedejinaa adduunyada ka mida kaanu doona anaan usoo dedejinaa marka xatmi ma aha xataa adduunyadu inuu helayo ee hadduu ilaahay doonuu siinaya can cumara bn اlkhaaabi cumar ina khaaaba wuxuu bukhaariyo muslim ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahi yaquulu xaala kownihi qaa'ilan xaaluu odrhanaayay baan maqlay inama alacmaalu wax kalaba maahae sixada ay acmaashu ku ansaxayso ama ku hagaagayso biniyaati niyooyinka ayay markaa ku sugnaatay ay asaxaysaa niyooyinka ku sugnaatay wa inamaa likulli imri'in maa nawaa wax kalaba maaha likulli imri'in shaksi kasta waxaa u sugnaaday maa nawaa ku niyeeyey faman kaanat ku kastay ahaatay hijratu hijratuhu hijradiisu ila allahi xagga ilaahay iyo ay kaa'inatan ila allahi xagga ilaahay mid ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alay slam xaggiisa mid ahaatay oo ilaahay loogu dhowaanayey rasuulkana aragtidiisa iyo kulankiisa iyo gargaarkiisa iyo nusradiisa la rabay fa hijratu hijradiisu ila llahi xagga ilaahay bay ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisay ahaatay ayay xukman wa sharcan waman kaanat ku kastay ahaatay hijratu hijradiisu ilaa dunyaa yuusiibuhaa adduunye uu haleelo intii ka ahaatay aw ila imra'atin ama gabadh intii ka ahaatay yankixuhaa uu guursado hijradiisu ay ahaatay fa hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi waa ku u hijrooday intii ka ahaatay bimacnaa adduunyadaa u hijrooday mooyaane wax kale ma laha oo sawaab kuma helayaa laga tilmaamaya mar hadduu adduunyo hijradiisu tahay rawahu albukhaariyu wa muslimun xadiiska labaad ama cunwaanka labaad fadlu dacwati ila allahi tacaala yeedhistu fadligay leedahay ila allahi tacaala xagga ilaahay dadka loogu yeedhaa can sahl bni sacdin sahl waxa uu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen waxaa loo qadarayaa ficil uu fasiraayo ficilka dambe ee jumladu fasirayso waayo jaarka iyo majruurku waxay u baahan yihiin tacalluq waata la yidhahdo xaraf jaar xaraf jar iyo xerowba tacalluq kama maarmaan waa mahmaha wadaaddood marka maadaama caamil ay ku tacalluqdo ay u baahan tahay jaarkiiyo majruurku u baahan yihiin waxaa markaa caamilkaasi noqonaya jumlada dambe ee rawaahu lbukhaariyu wa muslimun isagu u haystaa waxa weeye markaa macmuulkiisii markaa kaasi miduu fasirayaa loo qadaraya ay rawa lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen can sahl ibni sacdin ka soo wariyey halkan waxaan baraarujinayaa asmaadan oo kale marka la akrinayo isim calama oo ibni dabayaal ibni lagu sifeeyey isimkaa calamkii hore lama tanwiiniyo isagaan munawan ahayn ayaa lagu dhawaaqaya oo in la yidhahdo can sahlin ibni sacdin waa kalad hamzadu waa hamsatulwasli oo mar hadal laga bilaabayo un baa la akriyaaye haddii kale in la akriyaa waa kalad tanwiintii inaad tidhaahdo marka markaysaga waan akrinayaayo nuun hoos dhigan baan hadda akrinayaa oo dabeedna nuunkaa hoos dhigan baan ku dhufanayaana iyaduna waa kalad waayada qaarkood waa igu dhacdo waan akrin jiray laakiin waxaan ogaaday inay qalad tahay carabi ahaan waa qalad sababtuna waxay tahay oo aan loo tanwiininayn dan laga sifeeyaa wuxuu degay sidii marka waxa weeye mudaafu ilahigoo kale maqaamkiisii oo kale u degay marka shabaha ay ku leedahay daraaddeed iyadoo mudaafu ilahi aynay ahayn oo ay sifo tahay ayaa tanwiintii loo waayey culamada nuxaaduna waa sheegeen oo kutubta mutawalaadka qoreys can sahal bni sacdin laam hoos dhigan un baad bacda ku dhufan hoos dhig keliya leh rawa albukhaariyu wa muslimun can sahl bni sacdin radia allahu tacaala canh sahl bni sacdin asaacidi waxay ka wariyeen qaala inuu yidhi qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi licaliyin cali wuxuu ku yidhi yowma khaybara maalintii khaybar wa acطaahu wuxuu siiyey alraayata calankana waa siiyey wuxuu ku yidhi walxaal qad acطaahu raayata calanka uu siiyey wuxuu ku yidhi unfud calaa rislika unfud ku fulo ku soco ku soco calaa rislika deganaanshahaga xaalaad ku sugan tahay soco xataa tanzila ilaa aad ka degayso bisaaxatihim garoonkooda ama agagaarkooda aad ka degayso nimankaa yuhuudda agtooda ilaa aad ka degayso suma adcuhum dabadna ugu yeedh ila alislaami islaamka ugu yeedh wa akhbirhum uga waran bima yajibu calayhim waxa ku waajibka ana uga waran fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laan yahdiya allaahu lian maahe waa la'an waa laamulibtidaa wey laan yahdiya allaahu bika inuu ilaahay hanuuniyo bika sababtaada uu ku hanuuniyo rajula nin khayrun laka waxay kaaga khayr badan tahay min an yakuuna laka inuu kuu sugnaado xumru nacami geela kiisa cascasi uu ku sugnaado bacdu alaba waxay akhriyaan xumur nicam waana halad xumurin xumuru nicam in la yidhaahdo nuunka lahoos dhigo oo xumurna lahaa jamcu xamiir bay noqon marka waa axmar jamciisii oo xumrun ayay ahayd xumrun nacami geela kiisa cascas baa loo jeedaa marka laan yahdiya allahu ay la hidaayat llaahi bika bay u dhici masderkaa laga dhalaalinayaa mubtade noqon khayrunna waa lagaga khabri rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo wariyey wa muslimun iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani wuxuu ku saabsanaa nabigu sala allahu alayh wasalam qoladii yuhuudda ahayd ee khaybar deganayd waato yani markaa ku duulay dabeedna nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan calankaasi u dhiibayaa berri nin ilaah rasuulkiisa jecel ilah rasuulkiisuna jecel yihiin wayaftaxu allahu calaa yadayh ilaahayna gacmihiisa uu ku furi doono khaybar saxaabada qaarkood waa u hanqaltaageen iyagoo doonaya fadligaa la sheegay oo ah inuu ilaah iyo rasuulkiisana jecel yahay ruuxaas ilaah iyo rasuulkiisuna inay jecel yihiin isaguna ilah iyo rasuulkiisa jecel yahay shahaadada sidaa loo qiray inay helaan iyagoo rabaa bay saxaabada qaarkood u hanqaltaageen dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam akhiiran cali bn abi aalib ayuu u dhiibay xadiisku waa dheeraa cali markuu calankii u dhiibay wuxuu ku yidhi degenaanshahaagaa ku soco ilaa aad agtooda ka degayso ilaa aad agtooda ka degayso markaad agtooda degtana waxaad ugu yeedhaa islaamnimada ugu yeedh islaamnimada ugu yeedh yacni waxa dadka lala rabaa waa hidaayo waa inay hanuunaan waa inay islaamnimada qaataan wixii markaa hidaayada diidana in lala jihaado waa la sharciyey marka waxa asala dadka in la hanuuniyo saas aawadee nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam inuu marka ugu horraysa ugu yeedho islaamnimada oo intaan dagaalka lala dagaalamin in islaamnimada loogu baaqo loogu yeedho laba suuroo kala duwan baana loo kala qaadi mar yeedhitaanka dagaalka iyo jihaadka ka horeeya mar waa waajib marna waa mustaxab marka uu waajibka yahay wuxuu yahay waa haddii dacwo hore aynay gaadhin oo hore aan loogu yeedhin oo ay khaflo iyo mooganaan ku sugan yihiin xaalka caynkaasa in layskaga bilaaba ma bannaana wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula cuquubada tii ukhrawiga ahayd iyo tii dunyawiga ahayd mid waliba waa soo gelisa oo dadaan waxba loo sheegin oo diin loogu yeedhin oo aan diinba ogayn in lagu bilaabaa taasi waxay yidhaahdeen midaan bannaanayn weeyi marka xaalkaa waa waajibaysaa marna waa mustaxab markay mustaxabka tahay addacwatu qabla alqitaal waa cid hore loogu yeedhay oo diinkii u gaadhay oo aqbali weydo qaadan weyday in marka haddana lala dagaalamayo haddana in dacwaddii loo jadiidiyo mar cusub haddana mar eh, mar kale haddana loo yeedho oo loogu baaqo diinkii taasi waa mustaxabo waa ka xadiiskani sheegayo waayo reer khaybar waxay culammadu yidhahdeen dacwaddu horey u gaadha horeyna u diideen iyagoo hore ay u gaadhay horena ay u diideen ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam inuu cali ugu yeedho amarkaa waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen culamadu mustaxab waayo nebigu kuma soo duuleen haddaan hore wax loogu sheegi lahay oo hore dacwadii ayna u gaadhi lahay marka xadiidkan waxaa laga qaataa istixbaabkaa laga qaataa waxaana lagu xambaarayaa ciddii dacwa hore u gaadhay amaa xadiidka bukhaariga ee sheegaya reer bani mustaliq nebigu sala allahu alayh wasalam inuu weeraray iyagoo wahum qaaruuna iyagoo kaflo ku sugan oo aryahoodii waraabsanaya xadiiskaasi waxaa markaa lagu xambaarayaa ciddii dacwo hore usoo gaadhay inay bannaan tahay in la weeraro iyadoo markaysagaa aan dacwad cusub loogu yeedhin marka agtooda la dego marka xadiidkan iyo xadiiskaasi saasayna isaga hor imanayn midna jawaas buu sheegayaa midna wuxuu sheegayaa istixbaab buu sheegaya sunanimuu sheegaya uma adcuuhum ila alislaami wa akhbirhum bima yajibu calayhim waxaad uga warantaa waxa ku waajibay korkooda waxa ku waajibayna uga waran marka taasna waxay ka mid tahay tamaamu dacwa dacwadii oo loo dhammaystiray dabeedna nabigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam boorrinuu taa ku boorinaayo ruuxa uu ilaahay gacantaada ku soo hanuuniyo sababtaada uu ku soo hanuuniyaa waxay kaaga khayr badan tahay geela kiisa cascas carabtu geela aada bay u jeclayd weliba geela nooca cascas bay aada u jeclayd soomaalidu nooca cadcad bay jecesha dayrcadka ay yidhahdaan ya laakiin carabtu ka cascas bay aada u jeclaayeen markaa nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam khayr badnaanta ay khayr badan tahay ruuxa sababtaada ku soo hanuuna marka la yidhi khayru laka min xumri na nacami marka la yidhina waxaa loo jeedaa fahamkaa lagu soo dhaweynaya waayo daratun min alaakhirati khayru min addunya wamaa fiiha ya yani wax quraanjo la eg ama ciddin la egoo markaysaga aakhiro ka mida ba adduunyadii waxa ku guda jiraba ka khayr badan dunya maxdi ah waxaa ka khayr badan yani marka waxa weeye in yaroo aakhira waata xadiis ku saarootay lamawdicu sawtin fi ljanati khayru min addunya wama fiiha marka marka shay adduunyaa ah laga fadilayo camal aakhiro camalka aakhiro la fadilayo oo shayga adduunye laga fadilayo waxaa looga jeedaa in markaysagaa fahamka loogu soo dhoweeyaa looga jeedaaye yacni markaysagaa khayr kastaa geela cascas waa ka khayr badanya marka taana saas marka tan waxaa laga qaadanayaa inuu ku dadaalo yacni dacwada iyo hanuuninta inuu ku dadaalo taasna waxaa ka imanaysa dadkii hidaayada in lala jeclaado waayo ajarkoodii baad wax ku yeelanaysa oo ruuxaa sababtaada ku hanuunay khayr kasta cimrigiisa sameeyo adigana in la eg baa lagu qoraya marka waa wax aada iyo aada u qaali ah wax aada iyo aad u qaaliya wey man dala calaa khayrin falahu mislu ajri faacili marka fadliga dacwadu leedahay buu u baabaystay sheekhu fadligana xadiiska waa ka muuqataa oo fadliga wuu ku tusinaya طلب العلم فريضة والرد على من حقر شأنه ونفر عنه cilmiga in la raadiyaa waa faral wاraddu ay ay wa fiihi raddu waxaa kaloo ku sugan xadiiska soo socda radin la radinayo bimacnaa hadalkiisa la diidaayo calaa man xaqara sha'nahu ciddii markaa yasta ama xaqirta sha'nahu ay sha'na alcilmi cilmiga arrinkiisa xaqirto hoos u dhigta wa nafara canhu dadkana ka didisa oo ka erida oo cilmigii in markaa la yasa ma aha waxaana cilmiga la ogaadaa qiimihiisa iyo fadligiisu inuu weyn yahay waana in la booriyaa oo aan marka waxaa la yasin oo aan la dhalan xumayn xadiiska saddexaad can anas ibni maalikin ibnu maajah wuxuu soo wariyey anas ibnu maalik ka soo wariyay radia allahu tacaala canhu qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam talabu lcilmi fariidat cala kuli muslimin cilmiga in la doonoo la raadiyaa fariidatun ay mafruudatun mid la faral yeelay weeye calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima lagu faral yeelay rawahu ibnu maajah xadiidka ibnu maajah baa soo wariyey qultu sheikha musanifku wuxuu ihi ruwiya min turuqin kasiiratin daciifa waxaa laga soo wariyey dariiqyo badan oo daciifa waxasanahu bimajmuuciha jamaacatun dariiqyadeedoo la isu geeyeyna waxaa ku taxsiiniyey oo ku wanaag xukmiyey inuu xadiis markaa xasana yahay bimajmuuci turuq jamaacatun koox culamada ka mida minhum almiziyu waxaa ka mida xaafid almizi baa ka mida wasiyuuطiyu siyuuطi baa ka mida wa naqla alciraaqiyu ciraaqina wuxuu ka soo raray can bacdi alculamaa'i culamada qaarkood tasxiixahu xadiiskan inay saxiixiyeen marka culamo badan baa xadiidkan quweysay sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyey oo bimajmuuci uruq ayuu isaguna ku saxiixiyey waa saxiix lgayri buu ujeedaa ziyaado waa lagu daray waa muslimatin laakiin ziyaadada noocaasi iyadu ma sugna sheekh albanina wuxu uhi ziyaadadaasi asal leh ama ziyaado kale oo utlub lcilma walow bisiin sheegaysaa iyaduna waxa weye waa daciifo iyadu wax guweeyaa marka isagaa ma jiraan culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa munkar ama waa batil bay yidhaahdeen utlub lcilma walow bisiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa cilmiga in la raadiyaa inuu faral yahay oo qof kastoo muslima ku faral yahay cilmiga ruux kastoo muslim ah ku faralka ahina waa cilmiga sharciga ah weeye oo weliba waajibaadka cayniga ruuxu u baahan yahay bay ku dhacaysaa hadday ictiqaad tahay iyo hadday faraa'id la guto tahay iyo haddii camal uu ku shaqo leeyahay tahay mid walba oo caqiidadii inuu ruuxu u aqoon yeeshaa xataa hadduu caamo yahay mujmalaadkeedii inuu garanayaa si guud waxay ku noqonaysaa waajib hadduu aalibu cilmi yahayna tafaasiil waa inuu u degaa faraaiddii salaada soonka sekada hadduu xoolo leeyahay xajka hadduu ku waajibay camallada kale uu ku mashquulsan yahay hadduu guursaday xuquuqda lagu leeyahay iyo xuquuqda cid ku leeyahay hadduu baayac mushtar ku jiro yani axkaamta buyuuca ashyaada noocaasi waxay noqonayaan wax ku waajibay noqonayaan xuquuqda ciddii xaq ku leh inuu bartaa waajib bay ku tahay ama waxyaalaha waajibaadka cayniga aan ahayn ruuxu inuu aqoon yeeshaa waxay noqonaysaa min alfuruud alkifaa'iya faral kifaa'iya bay noqonaysaa ee faral cayniya noqon mayso cilmiga fadligiisana culamadu aada iyo aad bay uga hadleen alcalaamatu bnulqayim kitaabkiisa faa'iidada badan ee la yidhaahdo miftaaxu daari asacaada qaybta hore wuxuu kaga warramayaa kitaabu alcilmi ayuu kaga hadlaya waxa uu soo arooriyey boqol iyo saddex iyo konton fadli ama manqabo oo uu cilmigu leeyahay boqol iyo saddex iyo konton marka aad buu ugu dheeraaday marka cilmiga waa in la booriyaa waa in lagu dadaalaa waa in la qiimeeyaa cilmiga markaa lagu dadaalayana waa inu noqdaa cilmi saafi ah lakiin hadduu noqdo qofku marka isagaa khuraafo iyo bidac iyo cilmi khilaafsan marka waxa weeye sunnada khilaafsan oo adiladii ka hor imanaya oo xiyal iyo waxyaalo lamida ka buuxaan iyo qiyaasyo baatila ta noocaasa ma aha marka isaga cilmiga la ammaanaya cilmiga la ammaanaya waa cilmi saafi ah oo sharciga ku qotoma ama wax u khidmaynaya oo qofka ku kaalmaynaya oo sallaan ugu noqonaya culumta wasaaisha la yidhaahdo oo naxwaha iyo sarfiga iyo usuul fiqa usuul fiqiga iyo musطalaxa iyo yaani ashyaada noocaasi waa culuum lwasaa'il baa la yidhahdaa culuum lwasaa'il ayaa la yidhaahdaa marka culumtaasi gaayaadka ay u khidmaynayso ayay iyaduna la xukm noqonaysa taasay la xukm noqonaysa waktigii saxaabada umay baahnayn inay usuulfiqi bartaan iyo inay mustalax bartaan iyo inay naxwo bartaan iyo inay sarfi bartaan uma baahnayn waayo ashyaa badan saliiqay ku garanayeen ashyaa badanna xaaja ma keensan markaa xadiiskan baa saxiix iyo kanaa daciifa iyo rijaasha sanadka hala baadha iyo yani waxa weeye toos bay saxaabadii saxaabada uga qaadanaysa naadir bay ahayd ruuxaan saxaabi ahayn inuu saxaabigu wax ka wariyey kaas uu ka warinaya markaana waxay ahayd naadir ba ha ahaadee ruux siqa ah uu ku kalsoon yahay taasna waa qaacido guud oo la iska garanaya naxwaha iyo sarfiga dee saliiqay carabiyadii ugu hadlayeen marka baahi umay qabin laakiin xaajadii waxay keensatay wakhtiyadii dambe in culumta caynkaasa la barto waayo dadkii malakadiiyo awooddii ay u lahaayeen waagii hore ay iska garanayeen iskama garanayaan waxay uga baahan tahay barasho iyo tacallum ayay uga baahan tahay laakiin waa in muhimadda loo badiyaa culumta ghaayada waa in loo badiyaa wasaa-ishana waa in markaysaga lala yimaada oo iyagana marka markaysaga lagu dadaalaa si waxa weeye haayadii ay ugu khidmayso imaamu shaafici raximah ullah waxaa laga sheegaa inuu yidhi labaatan sano ayaan adabka baranayay buu yidhi si aan fiqiga u khidmeeyo bimacnaa aqoonta badane ruux carabiyada uleeyahay waxay dhisaysaa oo ay kaalmaynaysaa inuu waxa weeye sharcigii yani marka aqoon fiican inuu u yeelan karo laakiin hadday noqoto markaysagaa inaanu yani carabiyadii aqoon fiican u lahayn si kastuu u dadaalo si kastuu markaysa markaa yani u rafaado meel fog gaari maayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk